الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ويدفن في لحد مستقبل القبلة قبلة wayudfanu waxaa lagu aasi doonaa fii laxdin laxad baa lagu aasi mustaqbila alqiblati qiblada isagoo markaasi qaabilsan wayusallu waxaa laga soo saari doonaa min qibali ra'sihi xagga madaxiisa ayaa laga soo saari doonaa birifqin si dhibirsan baana looga soo saari doonaa wayaquulu wuxuu odhan doonaa aladii yulxiduhu ka laxadka dhigayaa wuxuu odhan doonaa bismi illaah wa calaa millati rasuuli illaah bismillaahi magaca ilaahay baan adacuka kugu dhigayaa laxadka wa calaa millati rasuulillaahi diintiin rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaad mudta ku dhimatay wa yudjacu fi lqabri qabriga ayaa la jiifini bacda an yucamaqa marka la dheereeyo dabadeed qaamatan qadra qaamati rajulin nin joogiisa qadarkeed marka hoos loo qoday wa bastatan wa bastata yadayhi iyo gacmihiisu kor ugu qaaday xagga sare kor ugu qaaday wayusadaxu lqabru qabriga waa la simi walaa yubnaa calayhi korkiisana la dhisi maayo walaa yujasasu la nuuradeyn maayo oo la cadayn maayo walaa ba-sa bilbukaa-i cala lmayiti meydka in loo ooyaa dhib ma leh min gayri nawxin baroor la-aan iyadoo aan loo baroorinaynin walaa shaqi jaybin maryaha iyo jeebadahana aan la jexjeexaynin wayucaza ahluhu ehelkiisa waa la tacsiideyn doonaa ilaa halaaata ayaamin ilaa saddex cisho min dafnihi min bacdi dafnihi aasitaankiisa dabadii walaa yudfanu itnaani laba qof lagu wada aasi maayo fii qabrin qabri dhexdii lagu wada aasi maayo ilaa lixaajatin baahi mooyaan waxaynu soo sheegnay oo sheekhu inoo soo tilmaamay waxa weeyaan qofku markuu dhinto inay inuu u waajibayo afar shay afar shay baa u waajibayo inagu yidhi sheekhu afarta shay waa maydhitaanka in la maydho iyo in la kanfo iyo in lagu tukado iyo in la aaso markaa saddexda hore waynu soo sheegnay dafniguma inoo harsanaa waay dafnigana wuxuu yihi wayudfanu fi laxdi laxad waxaa la yidhaahdaa qabriga marka la qodo gidaarka qabriga ee qiblada xiga ayaa la furaya oo la xordayaa dabeetana in qofka daaqada ayaa laga saarayaa halkaasaa la gelinaya dabeetana marka la geliyena leman baa lagu soo dhisaya oo lagu soo awdaya kabacdina ciidda lagu shubay marka intan ciidda lagu shubay xabalbilaash baa la dhahdaa ya xabalbilaash ayaa la dhahdaa marka laxadku waa la wadaa kan wanana dhammaan soo waxaa jira qabaaljeex isaguna shiqiga qabaaljeexaasina ashiq waa dhulku markuu jilicsan yahay marka iminka laxadka la sameynaya waa dhulka isagu adag weeyaan marka meesha ay adag tahay hade caynkan ahaa marka hoos loo qoday ayaa hoos laga daloolinaya oo gudaha markaas loo ordaya hadduu dhulku jilicsan yahay ma suurtagelay wuu dumaya ina dhinacba la fure laakiin markuu adag yahay ma dumayo markuu dhulku jilicsan yahay baa la sameeya qabaal jeex oo waxa weeyaan shiqigaas u imanaya isna wuxuu noqonayaa marka marka la qodo ayaa bartanka la la saaraya la furaya dhexdaa la qodaya dhexda marka la qodo in qofka deeqaysa ayaa ayaa hoos loo yaa hoos loo jeexaya dhexda qabrigii marka lawada hoos loo qoday isagoo siman ba haddana dhexda laga jeexaya sida kanaalka loo soo jeexo oo kale ayaa loo jeexaya hoosba loo ayaa loo jeexaya in qofkii deeqaysa la dhigi karo dabeetana laban baa lagu soo sameynayaa dusha sarena waxbaa lagu xiri doonaa ciidda ka qabata dabeetana ciidda lagu shubi doonaa kaasna waa shaqiiq wey labada laxadka fiican laxadka ayaa wanaagsan oo saxaabigii wuxu uhi alxidi alxidu lii laxdan laxad ii sameeya wansibuu calaya labana labankana ii sameeya oo ii taaga kamaa fucila birasuuli illaahi sala allahu alay wasalam sida rasuulka ilahi lagu sameeyey wuxuu ahaa sacd bn abi waqaas radia allahu anhu wansib calaya labana nasban waxay dhahdeen ahlu cilmigu markaa qabriga inta la qodo laxadna aan la sameynin iyadoo laxadna aan la sameynin yani laxadku waa iilka weeyaan iyadoo iilkiina aan loo duwin sidoo kalena aan qabaaljeexna loo sameynin in qabriga la dhex dhigaa saxma in qabri inta la qodo un la dhigo de cidi lagu shubaa sax maha taas waa in loo sameeyaa iilka waa in loo duwaa iil waa in loo sameeyaa ma qabaaljeex waa in loo sameeya marka qofka laxadka la dhigo dhinaca midig baa loo jeefinaya qibladana waa loo jeedinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qibladu wuxuu yihi wa qiblatukum axyaaan wa amwaatan markaad nooshihiinna qibladu waa qibladiini <coughs> oo salaadihii baa loola jeesan doonaa markaad dhimatiinna waa qibladiini weeyaan marka marka la dhinto si qibladu noqonaysa qofka markuu dhinto ee la aasayo iyo qiblada loo jeedinaya qiblada loo jeedinaya haddaa qiblada aan loo jeedinin oo la aaso waa la faqi doonaa deetana qiblada loo jeedin inta aanu baabi'in ama aanu isbedelin marka la ogaado marka halkaas dadka laxadka dhigaya ama iilka dhigaya qofka waa inay yihiin dad garanaya axkaamta janaasada sideedaba dadku ina bartaan wayaan waayo waxyaaba soo noq noqonaya wayaan inta badan dee jiraya wey marka qof kasta inuu aqoon u yeesho ayaa aada u wanaagsan marka qibladana waa loo jeedin doona markaa saasuu leeyay alqiblati wayudfanu fii laxdin laxad baa dhexdii lagu aasi doonaa mustaqbil alqiblati qiblada isagoo markaasi qaabilsan qibladana waa la qaabilsin doonaa wa yusallu waxaa laga soo saari doonaa min qibali ra'sihi xagga madaxiisana waa laga soo saari doonaa birifqin si dhibarsanaana ayaa looga soo saari doonaa marka markuu leeyahay waxaa laga soo saari doonaa xagga madaxiisa wuxuu waaa xagga laga dhiibaya logala jeeda xaggee laga dhiibaya dadka qabriga ku jira marka loo dhiibay meydkii si lagu dhiibay ya waxaa la sameynaya de la dul keeni maayo loo dhiibi maayo waxaa la sameyn doonaa waxaa laga soo saari doonaa xagga lugihiisu ay xigi doonaan marka qiblada loo jeediyo ya xaggii lugihiisu ay xigi doonaan iyo madaxiisa laga soo dhiibaya madaxiisa laga soo dhiibaya imika qibladana wage midigta marka loo jiifsado lagu agee xigayaan marka midigta loo jiifsado iblada qiblada loo jeesto ya lagu agee xigayaan xagga soo maha xaggaas laga soo dhiibaya marka xagga marka laga soo dhiibo waxaa la soo horreysinaya madaxiisa kuwa qabriga ku dhex jira madaxaa loo dhiibaya aggaa lala soo istaago ya madaxa loo soo dhiibaya markay madaxa ay qabsadaan way la soconayaan deetana markuu soo wada galo luguhi aggaas imika xigayaan soo ma madaxi maaa kuxigaya agga deetna maxaa sahlaananaysa in si dhib yarsaa loo geliya de in oo la weydaariyo oo la dhaa aggan ula kaca ayaa meesha ka baxaysa qabriga dhinaciisana baa lasoo istaajinaya dadka sida dabeetana madaxiisii soo horreysin doonaan kuwa qabriga ku jira madaxaa loo dhiibi doonaa madaxay qabsan way la soconi haddana lugahay soo qabsan doonaan markaa si fiican bmarkuu usoo wada galo iilkii uunbay gelinayaan marka ya lawr la weydaarin maayo waa imika aggan ugu dambeysa waa lugihii xagganna waa madaxiisii dabeetana waa la jiifin doona dhinaca midigna way u jiifini gabladuna way u jeedini hareerahana waxay ka dhigi doonaan leban waa jeedaa dhoobo ayaa si aan dhinacba loo jiifiyey si aan usoo dhicin ayaa dhinacan laga dhigi doonaa eh, dhinacyada ayaa laga raacin doonaa marka midigtii loo jiifiy u dhici karaa moti in isku taxakumay waa meyd weeyaan marka si u dhicin baa labanka muxuu ahaa dhobadaas ayaa hararaha laga dhigay dhabankana waxaa loo saari doonaa sidii barkimada oo kale dhooba yarba iyadana loo saari doonaa dhabankan marka waa saas weyaan ibn aadamkan doodaya ee cararaya ya saas uga dambeynaysa wuu duudayaa waa caytamayaa waa murmayaa ilaahay buu ka kufriyayaaba hadduu doono qaar badanoo kamidihii aakhirka saasbuu ku dambeynaya halkaas waa lagu ridi ciiddaa lagu shubi waa laga kala yaaci doona ciidna ku harhi ya soo sama halkaasay tahay markaa in loo shaqaysto meesha la rabo in loo shaqaystaa waa halkaa inta noolaatid noolaatid noolaatidba ama ha dheeraato ama ha yaraate nin walba halkaas sugaysa kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kasta geerida way dhadhaminaysa way arkaysa indhahay saaraysa markaa halkaa loo shaqaysta wey limili hada falyacmil alcaamiluun wayaquul wuxuu odhanaya aladii yulxiduhu ka laxadka dhigaya wuxuu odhan doonaa bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaah ya bis bismi illah de baad waxay ku tacaluqdaa waxa weeyaan ya badu waay ku tacaluqdaa hay markaas waa wey la gooyey de usoqodir waa odhan doontaa bismi illaahi magaca ilaahay baan adacuka kugu dhigaya laxadka magaca ilaahay baan kugu dhigaya wa calaa millati rasuulillaahi iyadna waa saas kale soo qadarayaayo wuxuu ku tacaluqa bimaxduufi isna wuxuu noqonayaa wa calaa millati rasuulillaahi mutta waxaad ku dhimatay diintii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qofkii marka waxaa dhigaya odhanaya bismi illaah wacalaa millati rasuuli illaah ba odhanay bismi illaah wacalaa millati waay oo sidaasu maarata rasuulka caleyhi salaatu wasala marka qabriga la geliyo qofku wuxuu ohan jiray bismi illahi wacalaa millati jiray wayudjacu fi lqabri qabriga dhexdiisa ayaa la jiifin doonaa bacda an yucamaqa marka la dheereeyo dabadeed qabrigii qaamatan qadra qaamati rajulin nin wabastatan ey wabastata yadayhi iyo gacmihiisu kor u qaaday qaamadu waa qofka joogiisa weeyaan qofka joogiisa wey ya marka qabriga waa la dheeranaya waxaa loo qaybiyaa eeg afar so afar shay soo maynaan soo sheegin oo qofka u waajiba mid walba wuxuu yeelanayaa waajibka inta ugu yar ku dhacayo iyo inta ugu dhamayskartiro mid walba yeelanaya iminka baka ugu horeyana soo qabo muxuu ahaa maydhitaanka soo ma ahayn maydhitaankiisa inta ugu yar ee waajibka kusoo xasilaya waxa weeyaan jidhkiiso dhan biyaha la wada gaarhsiiyo akmalkiina wana soo tilmaanay ka ku-xigaana waxa weeyaan in la kanfo kanfokana inta ugu yara waajib ku dhacaya waxa weeye mare jidhkiiso dhan wada asturaysa in lagu xidho saddex in lagu xidhaana waa akmalkii weeyaan ya salaadu iyadu aqal male inta ugu yar male oo salaad waxa weeyaan de waa qaab qaab baa loo tukado qaabkaasaa loola tukanaya afar takbiiradood ayaa markaa la takbiiranaya ducadu ducada salaada ku dhex jirta unba in in e, yeelanaysa inta ugu yar intii badnayd waynu soo aragnoo dee duco dheer baynu soo aragnay inta ugu yar waxa weeyaan qofku inu idhaahdo qofkan dhintay markuu u ducaynaya allahuma kfir lahu allahuma arxamhu ilaahu dambi dhaaf ilahu naxariiso inta ugu yar waa intaas wey ilaahu dambi dhaaf ilahu naxariiso waay e, aasitaankana aasitaankana inta ugu yar waajib ku dhacay waxa weeyaan in god loo qodo godkaas oo celinaya raaixadiisa urtiisa iyo inuu dugagu la soo baxo dugaag inuu foqo u la soo baxo ka celinaya dugaagu una la soo bixi karayn urtiisiina celin karaya waa intaa godkaa loo qada inta ugu dhammayska dhamaystirtirana ugu fiican waxa weeyaan in la qodo nin joogi nin muctadila nin dheerna maha nin gaabanna maha nin dhexdhexaada joogiisa la qori doonaa marka qaamatan waa joog qadra qaamati rajulin waa nin joogii wa basdatan ninkaasi gacmihiisuna kor u qaaday oo xagga sare kor ugu qaaday marka intaa in lag waa joogii iyo gacmahaasu kor usii qaaday intaa in lagba hoos loo qori doonaa gacmadu waxay idhahdeen waa waxay noqonaysaa afar dhudhun iyo badh afar dhudhun iyo badh labadii dhudhumba waa mitr labadii diraac labadii diraac waa mitr marka afarti muxuu noqonayaan laba mitir barhkuna muxuu noqonayaa nus mitir soo maha laba mitir iyo barh buu noqonaya marka laba mitir iyo barh baa hoos loo qori doonaa diraaci diraaci waa laba taako diraacagaba waa aduba taakeed waa laba laban buu noqonaya taakadiina waa shan iyo labaatan centi an labaatan senti an laatan senti waa nus mitr bay noqonayaan saa la soco marka labadii dirac waa mitr marka laba mitr laba mitr iyo konton senti hoos loo qoday saasuu noqonaya marka marka la yidhaahdo dee qadarkaa culimadu ay sheegeen adu calaya xaal waa nin joogii weeyaan oo gacmihiisna weliba kor u qaaday bastooda marka waa saas wey wayusadaxu lqabru qabriga waa la simi walaa yubnaa calayhi lana dhisi maayo walaa yujasasu lana nuuradeen maayo wayusadaxu lqabru qabriga waa la simi doonaayo la taagi maayo sida maarata laga dhigi maayo kuruska awrkao kale laga dhigi maayo kor loo qaadi maayo lana dhisi maayo walaa yubnaa caleyh wax dhisma oo lagu sameynay korkiisa iyo hoostiisa toona la dhisi maayo walaa yujasasu jibsina lagu sameyn maayo ama nuuradna la malin maayo marka qabriga waa la simayaa rasuulku sal allahu alayhi waaalih wasalam cali bin abi aalib u daray cali abi aalib markaase waxau ku yihi ha ka tegin timhaal sanam ilaa tamastahu waa burburisaa walaa qabran mushrifan ilaa sawaytahu qabri soo baxsan oo kor u qaadanna ha ka tegin ilaa isagana dhulka la si dhulka lala simay dhulka waxaa la samayn doonaa in yar oo kor loo qaado oo ciiddiisa ah ama dhagax yar la saaro oo lagu garto inuu qabri yahay in lagu garto maxay qubuuri laakiin in kor loo qaado amaba waxa weeyaan ah, la dhiso iyado ma banaano xaaraam weyaan rasuulku waa u diiday calayhi salaatu wasalaam an yujasas alqabr qabriga in la la caddeeyo la nuuradeeyo wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiisto wa an yubna calayhi iyo in la dhisaba in la dhiso marka qubuuro ha noqdaan qubuuro waqafa oo dadko dhan loogu talagala in lagu aaso ama mid gaaraba ha noqdo isku mid weeyaan wax farqiya kala laha wax farqiya kala laha qubuurta weyneynta qubuurta la weyneeyo baa shirkigu ka yimaadaa qabriba haddaa la weyneyo shirki baa imanaya oo qofkan qabriga ku jira marka la weyneeyo ee wixiisii loo dhisa ee la dul fadhiista ee waxa weya laga barakaysta ee wax loo qale ee halkaasuu ka imanaya shirkigiiba ya oo wuxuu noqonaya timhaal oo kale u noqonaya akhirka sanad buu isku bedelaya la caabudo sida qowmkii nabiy nuux ba ay sameeyeen maxay sameeyeen wa qaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasran wuxuu yidhi ibnu cabaas waxay ahaan rag war wanaagsan magacyadood bay ahaayeen markay dhinteen ayaa shaydaanku wuxuu tusay inay nimankan ay xusaan oo ay xusuustaan maxaan ku xusuusanaa nin walba taalla aynu samayno taallooyin baa loo sameeyey jiilkaas waa dhintay xusuusanay jiilo dambe markay yimaadeen wuxuu u sheegay kuwii ka horreeyey inay tamaatiishan wax kale inay ahaan ay caabudi jireen deetna way caabudeen ilahay ka dhigteen marka saasuu shirka ugu dhacay marka qubuurta oo la weyneeyo ya shirki baa ka imanaya sidaa daraadeed waa la joojiyey qabrna la dhisi maayo la weyneyni maayo qofka qabriga ku jira wuxuu dana waha ahaade da waa dhinto khalaas waa qofku daayo wey waxba laga rajeyn maayo walaa basa bilbukaai cala lmayit meyidka in loo ooyaa dhib male meyidka in loo ooyaa dhib ma laha isaga wuxuu ka reebay min gayri nawxin baroor la-aan walaa shaqi jaybin nusakha qaarkood waxay qoran walaa shaqi thawbin maro iyadoo aan la dildilaacinin ama jeebadaha aan la jeexjeexin maryahan weeyaan markaa iyaduna min hayri nawxin nooc waa baraarta wey niyaaxadii baroorta weeyaan marka in meydka loo ooyaa dhib male ya in qofku ilmeeyo oo dee meyd qofki dhintay se uu ka murugoonaya uu ilmeeyo dhib ma laha rasuulku calayhi salaatu wasalaam inan u dhalay ayaa inmaya dhashay oo naftu markaas ay qabatay waa loogu yeeday nat waa loo keenay ilmihii yaraa wuxuu arkay markaa naftu ka gurmayso markaa ilma kasoo yacab dabeetana waxaa cabdiraxmaan ibn cawf ayaa rasuulka ilaahay ow adiguna miyaad ooyeysaaba kuuji markaasu wuxuu ku rasuulku calayhi salaatu wasalaam inahaa raxmatun jacalaha allahu fi quluubi cibaadihi man shaa tan waa naxariis weyaan ilaahay qulubta addoomihiisa kuu doono markaasi ka yeelo inankiisi ibrahim markuu dhintayna saasoo kale rasuulku waa ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam ina alcayna tadmac waalqalba yaxzan walaa naqulu ila maa yurdi rabbana saasuu yidhi marka dhib male qofku markaa in hadday ilma ka timaado waxa la diidan yihiin baroorta la diiday laakiin oohinta iyada lama diidan inta qofku baroorto oo uu qayliyo Eh, waxay markaa koobsan keensanaysaa dee waa jazac iyo waxa ay diideysaa inuu qofku u hogaansamo uu isku dhiibo ilahay qadaagiisa iyo qadarkiisa ilahay qadaagiisa iyo qadarkiisa ilahay baa qadaray oo qoray somalida waxay tir naftu waa ammaano naftu waa ammaano soo ma de waa ammaano way oranteed aduu naftu malihid ilahay baa la qaadanaya jirkan ba aduu mabalihidba ilahay baa iskale subxaana watacaala ku doon u qaadanaya watii gabadhi ku tiri umuslem la odhanayay odaygeedii ilmihii markuu dhintay umay sheegin ilmuhu xanuunsanayay isaguna dee aroortii uu kalahay u shaqa tegay markuu uu dhintay umay sheegin aroornimadiiba sheegtay waxay ku tiri waxaad ka warantaa markuu yimid waay ku tii markuu yimid ilmihii ka warran ku yidhi waxay ku tiri waa aad buu fiicany aroortiina waxay ku tiri waxaad ka warantaa haddii qolo ammaano ay ku dhibato amaano shay ammaana hadday ku dhibtaan oo ammaanadii ay ku dhibtaan ay kuusoo doontaan mid u diidaysaa markaasu u myd u diidi maayo haddaba wuxu waxay ku tiri ilmahaga waa dhintay oo waxa weyaan ilahay lahabaa qaatay ee hore soo aas liqinta ka waran sheekh ya iimaanku markuu meel sare uu gaado waxyaaba fara badan buu sameeya ma garata marka waa iimaankunbaa ziyaaday wayucaza ahluhu eelkiisa waa la tacsideen doonaa ilaa alaaata ayaamin ilaa saddex isho la tacsideen doonaa min dafnihi min bacdi dafnihi aasitaankiisa dabadii halkaas min bacdi dafnihi uu yidhi waa daciif yani wuxuu tilmaamay min badi min dafnihi aasitaankiisa dabadibuu bilaabanaya tacsiiyadu weeyaan saddex ishona way soconaysaa saddex ishay soconaysa kasoo bilaabatay markii la aasi dabadeed qowlkaasi odhanaya marka la aasi dabadeed buu bilaabanaya waa daciif qowlka raajixi muxuu yahay qowlka raajix waxa weeyaan waxaa laga soo bilaabayaa min xiini mowtihi min xiini mowtihi markuu dhinto iyaba la aasinba la aasinba tacsiidu bilaabanaysa isagoo la aasin iyo tacsiidu ku bilaaban doonta kitaabku inagu yaalana muxuu sheegaya tacsiidu waxay bilaabanaysaa markii la aasin dabadeed markaasay bilaabanaysa inta ka hor tacsiidu ma bilaabanayso sida raajix ahi waxay bilaabanaysaa ya marka uu dhinto markaas tacsiil bilaabanaysa saddex cisho saddex cisho maxaa lagu qayday saddex cisho waxaa lagu qayday qofku murugada saddexda cisho ku ilaawaya maalinta koowaad maalinta ugu murugada badan yahi maalinta labaad way soo khafiifaysaa maalinta saddexaad way sii khafiifaysaa wixii ka dambe wuu marka waxaa laga soo reebayaa uun qofki isagu musaafirka ahee maqnaa amaba aan ogeyn inuu isagu tacsiideeyo mar dambe yimid dhib male taas ayadu laakiin dadkiisa iyagu joogay inay markaa saddex cisho waay wax ka badan ay tacsiideeyaan maaha sababtana waxay yidhaahdeen ahlu cilmigu qofka murgadii lagu soo celcelinaya waa la xusuusinaya mogta saddexda cisho xusuusan yahay wixii ka dambe u halkaa lagu daayo wey marka saddexda cisho qofka loo imani waa la tacsiidinay tacsiidun wax kale maaha waa loo ducaynaya isagana waa loo ducaynaya qofka dhintana waa loo ducaynaya rasulku wuxu ohan jiray ina lilahi ma ahad walahu ma acطac kulu shayin cindahu biajalin musaman fabir waxtasib marka qofku waa qofka dhintana waa loo ducaynay kan laga dhintayna waa loo ducaynayo sabir baa lagu ducayn doona bes intaa wax dhaafsan ma jiro in la fadhiista iyo ma jirto waxaa laga yaaba raggu inay qofkii intay dee tacsiya marka qabriga la joogo in saa lagaga tago laakiin mushkilada goyn waa agga dumarka dumarka maxay sameeyaan laba qaladba way sameeyaan marka marka waxa weyaan geerida waxay sameeyaan qofku markuu dhinto guriga inay geeri ka jirto wa ku garabto dumarka faraha badan la fadhiya meesha way halkaas laso wada fadhiisa maxay qabanayaan ya waxba ma qabanayaan qaarkood waa laga ya halkaa iyagoo fadhiya inay wax xamanayaan qaarba wax xamanaya hadda ya halkaa fadhiya waxayna joogaan mayd iyo meel qof ku dhintay bay joogaan haddana waxa laga yaaba sheekada si sheekaysanayaan inay xan ay ku daraan baa laga yaaba marka inay halkaa la fadhiistaa oo laisku yimaado waa nooc min aniyaaxa waa qayb ka mida baroorta weeyaan la diiday kama banaan ruuxa dumarkii haddii wax tacsiilinayso dadkii laga dhinta u timaado i tacsiilinayso haska tagto maxay ka qabanaysaa meesha qofkii qoladan wuxu keenay ama cunto u sameynaya ama cunto u keenayna ha u dhiibo haska taga isaguna lakin meesha in lagu soo ururaa ururka intaa la egay ma banaana taas waa mid oo sax maaha ya qaladka labaad ay sameeyaanna waxa weeye gogol baa la fidiyaa gogol baa la dhiga saddexdaa casha markaynu sheegayno waa la yimaadaa qof waa imanayaa waa la fadhiisanaya tusbax baa la dhigaya tusbaxyo waaweyn baa la dhigaa dabeetana qof kastoo halkaa yimaada eh, dadka qaar dee adduun bay keenaan adduunka keenitaankiisa sax weeyaan in dadkii laga dhintay wax loo keeno oo la caawiyaa way fiicanta rasuulku wuxu uhi isnacu liaali jacfarin acaama aalu jacfar cunto u sameeya wax mashquuliya ayaa u yimid taas iyadu waa waa sax wey laakiin fadhiisiga fadhiisanayaan sharaabka lagu cabayo sheekada lagu sheekeysanayo iyo waktiga halkaa lagu luminaya iyadana waa banaan tacsidu keliya waxa weeyaan in qofkii loo duceeyo laga dhintay la sabirsiiyo kii dhintayna loo duceeyo wixii haddaa wax la siinayana la siiyo intan laska tago intaas wey walaa yudfanu inaani laba wada aasi maayo fii qabrin qabri dhexdii lagu wada aasi maayo ilaa lixaajatin baahi mooyaane baahimn baa lagu aasi karaa baahi un baa lagu wada aasi karaa waxa weeyaan laba qof iyadoo wax baahiya ayna keensanin lagu jamcin maayo laakiin haddii baahidu keensato dadkii baa dhintay baa farabatay marka in qubuurtii lagu wada laba labo loo aasaa dhib male xaaladdaasi oo rasuulku ba alayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan qoladii uxud dagaalkii uxud ku dhimatay laba laba ayuu markaa qabriga u geliyay kitaab الzakaati wuxuu kitaabu yahay zakada zakada ayuu kitaabu yahay tajib الzakaatu fi khamsati ashyaa tajib الzakaatu zakada waa ku waajibaysaa fi khamsati ashyaa shan shay dhexdood ayay ku waajibi doontaa wahiya waxa weeye almawaashi nimcooleydii wاlahmaamu iyo lacagta iyo wالzuruucu beeraha waxa wey zarca wاthimaaru iyo midhaha wa curuud الtijaarati iyo beyc mushtariga zakadu waa rukni kamida arkaanta islaamka soo ma ya maxaa udaliila bunya alislaamu calaa khams shahaatan laa ilaha illa lah ana maxamad rasul lah iqaami salaa wa zaka waay ilahi wuxu aqiimu salaata waatuu wa zakaata marka waxay ku waajibaysaa de qofkii haysta xoole weyaan marka isaga shuruudaha inoo sheegi doona insha allah waay tajibu zakaatu zakadu waa ku waajibaysaa fi khamsata ashyaa shan shay dhexdood ayay ku waajibi doontaa wahiya almawaashi mawaashidoo nimcoleyda geela adhiga lo-da wey saddexdaas wlahmaanu waa lacagta waa aldahabu walfidatu dahabka fidada wazuruucu zaracu waxa weeyaan waa xabuubkii bimacnaa waa shayga adag sida qamadida iyo hadhuurhka iyo arabkida fuulka faasuuliyaha bariiska kuwaasoo kale zaracba kuwaa la dhahdaa wathimaaru iyo midhaha waxaa lweya waa timirta iyo cinabka wa curuudu tijaarati iyo baayac mushtariga wixii ganacsi loogu talagalay shantaas ay akadu kuwaajibtay shantaas akadu kuwaajibeysa faama almawaashii nimcoolaydii miyaa fatajibu zakaatu sakadu waa ku waajibaysaa fii alaaati ajnaasin saddex jinsi oo minhaa ka mida markaasi mawaashidii wahiya waxa wey aliblu geela walbaqaru iyo lod iyo alghanamu ariga wey wa sharaa'idu wujuubiha waajibinimadeeda shuruuddeeduna sittatu ashyaaa lix shay weeyaan alslaamu islaamnimo walxuriyatu xornimo walmilku taamu iyo mulki dhammaystiran iyo wnisaabu iyo wasawmu foofka marka mid walba shuruudda ay leedahay buu noo sheegay mawaashida mawaashida maxay nidhi adiga ya mawaashida maxay nimcooleyda nimcooleyduna waa alibilu waalbaqaru waalghanam saddexdaasu mid ku waajibaysa ninku hadduu farde leeyahy fardo fardo fara badan hadduu leeyahy zakada kumay waajiban fardahaas isagoo ka ganacsanaya mooyaane hadduu ka ganacsanayo oo ganacsi ahaan ugu talagalay waxaa ku waajibaya zakada curudu tijaara oo ganacsigii dameer hadduu leeyahay waa saasoo kale baqla hadduu leeyahay waa saasoo kale saddexaas ku waajibaysaa geela iyo adhiga iyo looda waay fatajibu zakatu zakada waa ku waajibaysaa fi alaaati ajnaasin minha saddex jinsi oo ka mida wahiy alibl walbaqr walhanam wa sharaa'idu wujuubiha waajibinimadeeda shuruudeeduna sitatu ashyaa lix shay weeyaan shuruuda ay ku waajibaysa waa lix alislaamu islaamnimo maxaa ka baxay gaal qofka xoolahan iska leh waa inuu yahay qof muslim qof muslima wn waay ninka gaalkaa isaga aakhiro waa la weydiinaya wa lagu ciqaabaya lakin adduunyada maanic baa jira maanicdaas waa ke maanica u diidaya in laga aqbalo salaadii zakadii iyo xajkii iyo soonkii iyo maanicaas muxuu yihi waa kufriga wey maxaa la doonaya maanica inuu zuuliyo soo ma muxuu ku zuulinaya inuu islaamo maxaa u daliila wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billah waay marka horta waa inuu qof muslim yahay wlxuriyatu xornimo maxaa ku baxay adoon adoonka isagoo xoolihiisii xoolma yeesho isagaaba xoolaba oo la leeyahayba laakiin maaratan ka mukaatabka oo kaleyo ku baxay isageen wlmilku taamu iyo milku dhamaystiran qofku waa inuu xoolahan isagu iska leeyahay xoolahan waynu isagu iska leeyahay xoolaha ayna cidbo lahayn iminka duurka hadduu geel iskaga dhaqmo duurka geel baa ku dhaqmay ama loo baa ku dhaqantay cidna male seke meel laga bixinaya sekela waa in xoolahan la leeyahay mulki tam tam maxaa loogala jeedaa waxaa lagu saarayaa addoonka mukaatabka ah addoonka mukaatabka ah adoonka mukaatibk wan adoonka lacag lagu qoray ee layidhi lacag intaa lag iska soo bixi waa lagu xoreynaya lacag baa lagu qoraya intaasoo lacaga soo bixi sanadkiiba intaa bixi waa lagu xoreynaya waa la ohanaya lacagta hadadk xor baat isna waa tegaya waa shaqo tegaya lacagtiibu soo urursanaya dabeetana waa soo bixinaya kolba sanadkii wixii lagu qoray markuu dhameeyana xor buu noqonaya marka addoonka mukaatabka adduunkaa uu haysto mulki dhamaystiran maaha waa mulki naaqisa ah weyaan ma dhamaystirna marka waa xor yahay mulkigiisu dhamaystiran yahay mulkigiisu uu taam uu yahay waay wnisaabu nisaabku waa zaka waa inay halkii zakadu ay ku waajibayso waa inay gaadhaan iyadana wuu inoo keeni doona insha allah iyadana wuu inoo soo wadaa oo geela nisaabkiisa waa imisa sakagoys halkuu ku gaadhaa ariguna halkuu ku gaadhaa loodana halkuu ku gaadha isaga inoo keenaya insha allah walxawlu iyo sanadka in loo soo wareejiyo xawlka oo waxa weeyaan eh, xoolaha amaba zakada marka la bixinayo maalka zakada laga bixiyo xawl baa loo soo wareejiyaa marka laga reebo eh, saddex shay beeraha beeraha iyaga sanad baa ma soo wareejiyay marka ay soo go-aan baa zakada laga qaadaya ilahay ba wuxu ui wa aatu xaqahu yowma xasaadihi rikaaska waxaa la yidhaahdo isla markaa lala soo baxaa la bixin doonaa iyo macdinka saddexdaas saddexdaa iyagu xawl looma shariyo laakiin inta kaleo dhan wanaanka xawl baa shariya xawlka waxa weyaan nisaabku markuu buuxsamo isla markaas zakada la bixin maayo iminka maalan ariga oo kale nisaabkiisa imisa waa afartan afartan neef markuu gaadho zakadii ku waajibtay afartan wixii ka yar zake laguma laha afartan waa gaadhaa afartan markuu gaadho zakadii way ku waajibtay soo ma ma iminku bixinaya oo afartan ku buuxsame maya sanad ba la soo wareejinaya labaiyo toban biloodoo qamariya labayo toban biloodoo qamariya bishaa inoo bilanaysa ee aynu eegno taas weeyaan qamarigu taa hijriga aynu ku xisaabtanno bisha iminka marna waa jumaadu aakhir baynu ayaynu ku jirnaa soo ma waa kuwaas oo de aragtida bisha ayaa iyada ku bilataa bishu haddii la arki waayna soddonkaa lagu buuxiya waxaa la soo wareejin doonaa maxay sanadka sanadka la wareejinaya marka maalintaa uu binsaabku buuxsamay ka bilow labaiyo toban labaiyo toban bilood ba loo soo wareejinay oo qamariya labaiyo tobankaa bilood waxaa shardi inaanu nisaabku nisaabkaa buuxsamay inaanu hoosu daadigin waa inuu afartankaa iyo wax ka badan wayna noqdaan sanadku waa inuu dhamaadaa iyagoo afartana iyo wixii ka badana afartan hadduu ka nusqaamo oo hoos uu dhaafo waqti waqtiyada ka mid a intii sanadka la waday ya waxa weeyaan inqiaacu lxawl baa ku dhacaya sanadkii baa kala go-ay marka dambi buuxsunba haddana looga bilaabaya miyan ku celiya aan ku celiya eg xawl soo lama odhanin xawlka xagu ka bilaabanaya markuu nisaabku buuxsamo ya ayaa loo bilaabaya afartanka neefa adhiga afartanka markay buuxsameen ayaa uga bilaabanaya sanadka halkaasuga bilaabanaya waxaa la odhanaya kuu buuxsamey soo maaha soo wareeji labayo toban bilood labayo toban bilood marka ku dhamaadaan zakada ka bixi intaas waa waadix haddaba waxaa shardiya sanadka inta uu socdo inaan xoolahan nisaabkii ay gaadheen inay hoosu dhaafin nisaabkuni musuu ahaa iminka ka aynu nisaabkiisa musuu ahaa afartan inta sanadka uu wareegayo waa inaan afartankaas hoos waa inaan u dhaafin haddii uu xilli soo maro abaaraba ay dhaceen ama mashaakilba uu yimid dabeetana xoolihii qayb ka midaba ay meesha ka baxeen oo ay soo hadheen oo kale tusaale ahaan shan iyo labaatan ama soddonba ay soo hadheen nisaabka hoos buu dhaafay afartan buu ahaa wuu ahaa wuu ka badnaaba soddon markii dambe intaan sanadka buuri buuxsamin dhexooda maray ayuu yuu nusqaamay yuu nusqaamay soddon buu noqday adrhigii haddana bilka bacdi ayuu buuxsamay oo toban neef neefaa dhalay afartiikaa buuxsamay marka uu buuxsamo sanadka usoo bil hadana kii hore uu go-ay iska isaga isdhaaf kii hore markan uu afartanka hoos u dhaafay buu kala go-ay markan dambe uu buuxsamay uun sanadka koow ka dhe labayo toban bal u soo wareeji marka maxaa shardiya waxaa shardiya nisaabku markuu buuxsamo in labayo tobanka bilood ee la wareejinayo inaanu nisaabka hoos u dhaafin ka sarreeya mooyaane aan isla fahno malanayka haddaba ya arsama hadda ha ma fahamta ku celi xawalka maxaa u shardiya ha hay labayo toban bilood bu markaa yaa u bilaabanaya waayo in waba iska dhibin baa hardiga in waba iska dhibin baa hardiga waxaad ka warrantaa haddaba nin baa markii ay eh, bisalka buuxsamay koo iyo toban bilood markuu marayo ayuu waraabo ka cunay waxa weeyaan shan neef dabeetana shan iyo soddon baa soo haray bishiina waatan waaba wax yarbaa ka harsanba watigii koob iyo toban bilood bu maraya ziyaadaba wax yarbaa harsan haye sanadku u dhamaaday isagoo shan iyo soddon haysta sakad ma bixinay mise ma bixinay waayo misaanka ma buuxade soo waa inu buuxaa saas wey wasawmu sawmkuna waxa weeyaan waa waxaa la idhaahdaa foofitaanka wey foofka ya a hadduu u baahdo dee ama isagubu cunayba sagliis haduu cuno waa waraabuhu cuno ama isaguba u cuno ama inta u baahdo uu iibiyo oo kale iyo isagoo aan xeelad sameyneyn inqiaacu xawlkaasa dhacay inqiaacu xawlkaas ayaa ku dhacay wasawmu sawmku waa foofitaanka xoolo wayna foofaan sanadka sanadka oo dhan wayna foofaan ama sanadka intiisa badan wayna foofaan maxaa ku baxay xooluhu waa inay foofaan baa la yidhiye maxaa ku baxay xoolihii calafka loo soo gurayay ee aan foofaynin inta halkaa lagu xiday loo keenayo un calafka iyo daaqa iyo cawska iyo waxay cunayaan loo keenayay kuwaas ku baxay kuwaas kama laga qaadaya maya boqol geela hadduu haysto oo boqolka geel xerada ugu jiraan dibadda buu saarin oo usoo usoo iibiyo un calafka usoo iibiyo oo halkaa usoo dhigo seke ka bixin maayo sekada kuma waajibo bicna waxan ka jeedna sekadu ka bixin waxaynu kala jeednaa sekada kuma waajibiyo hadduu isagu ka bixinayo biikhtiyaarihi oo iska sadaqadeysanayo sax wey waa sadaqo lakin zaka waajib ku dambaabaya male wa ama alamaanu haddaba lixdaas unbay kuwa kalena iminka waxa weeyaan lacagta dahabka o kale soomka maaha de inta kale way wadaagaan soomka maaha inta kale way wadaagaan markayn u tagno waxa weeyaan ka ka dambeeyo isaguna ah zarcana iyo himaarkana zarca iyaga markayn u nimaadnana waxaad ka tegaysaa un soomka iyo xawlka ayaad ka tegaysaa afar baa kusoo hadhay marka shuruudda marka hoos wada mid kan waa lix shardi lacagtuna waa shan shardi foofitaanku ka reeb shanta kale markaa noqonaya marka shanta kale de waa iskaga mid inaan lacagta iyada la foofin maaye alasmaal wadahabi fidadii marka kaasoo mid ka reebsa inta kale waa iska mid ba fiirso wa ama alasmaanu lacagti miya fa shay-aani laba shay weeye aldahab wlfidatu dahabkay fidada wey wa sharaaid wujuubi zakaati fiiha zakada waajibitaankeeda shuruudahay ku waajibaysa dhexeeda ku waajibaysaana khamsatu ashyaa shan shay weeyaan shan shay wey shuruudda ay ku waajibaysa sakadu fiiha ay fi lmaani lacagta dahabkii fidada alislaamu islaamnimada walxuriyatu xornimada walmilku ataamu milkiga dhamayska tira wnisaabu nisaabku walxawl maxaa laga tegay asawm wade xoola waa la foofiya ayaga intii kale halkaasi kuu taallaa horena waa inu sheegay wa ama azuruucu zarca miya isagaan fatajibu zakaatu fiiha zakadu waa ku waajibaysaa bihalaaثi sharaa'ida saddex shardi ayayna ugu waajibaysaa an yakuuna waa inuu noqdo mima yazrachu aadamiyuuna ibn aadamku waxu beeray maxaa ku baxay waxaan ibn aadamku beerin oo haruur iska soo baxa ku jira oo aan cidina beerin mad aragta wixii buu qaaday meel kaleu geynaya dabeetna meeshaa kale u ku aasay baa roobka ku da-aya dabeetna waaba soo baxayaaba cidibin bay beerin dhul dhan waxba arsa haruura ama arbakhiya cid alle cid beertana ma jirto ya zak ma laga bixinaya maya zaka laga bixinaya waa inuu an yakuuna waa in noqdo mima yazrachu aadamiyuuna aadamigu waxa maaragtay ibni aadamku wuxuu beero waa inu noqdo kaas waa wa an yakuuna waa noqdo quutan quut waa noqdo quut kaasoo mudakharan la kaydiyey quut mudahara waa noqdo quut waa noqdo quutka waa maxay waa waxa la cuno quut loo cuno cunta ahaan waay sida haruunka iyo arbikhidoonka iyo beriiska mudakharan la kaydiyey kayd wax geli karayan waa maxaa ku baxay isagana wixii kaydkaba aan geli karayn ee markaa fasahaaday ee baaba-ay waay wa an yakuuna nisaaban waa inuu noqdo nisaabkana waa nisab marnasika goys wa khamsatu awsuqin waa shan wisqi laa qishra calayha aan lahayn dahaarki qishrigu waa dahaarkiisa wey dahaarku ku duuban wey marka waa shan wisqi shanta wisqi waxa weeyaan insha allahu markaynu gaadhno waynu waxaan filayaa sheekhu inoo keeni doonaa halkaasuu ku sharxi doonaa wisqigaas wa ama athimaaru himaarku waa waa waa midhihii timirtii iyo cinabkii fatajibu zakaatu zakadu way waajibaysaa fii shay minha laba shay oo ka mid ah iyo dhexdooda ku waajibaysaa amaru nahli timirta midhaheeda wa amaru lkarmi iyo cinabka midhihiisa marka timir iyo cinab cinabka markuu zabiibka yahay wey zabiib baa laga dhigaya markuu cinabka yahay waa la qalajiyaa oo marka markaa zabiib baa laga dhigi doona marka zabiib laga dhigo ayay zakada ku waajibaysaa wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha shuruudda sakada igu waajibaysa marka waxa weyaan eh, imaarkiina waxa weeye arbacatu ashyaa afar shay wey alislaamu islaamnimada walxuriyatu xornimada walmilku taamu iyo milkiga dhamayska tiran iyo nisaabu nisaabka wa ama tijaarati curuud tijaarihim ya fatajibu zakatu fiiha zakadu waa ku waajibaysaa bisharaa'id lmadkuurati shuruudihii lagu sheegay fi lafmaani lacagta lagu sheegay shuruudihii lacagta loo dhigay ayaa isagana loo dhigaya oo ay ku waajibaysaa shuruuddaasay ku waajibaysaa marka halkaas ayaynu ku joojinaynaa sala allahu wasalam wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin